asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo afartanaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafidu almundiriyu raximah allahu tacaala baabun fi laladi اlkhasim alalad midka dooda daran ille weeyaan khasim waa isle labadooda waa s waa isla mid labadoodaba mubaalaga iyo tashdiid bay faa'iideynayaan qofka dooda mxu ahaay tashadidka ah ee dooda badan leh can caaishata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abgadu rijaali ila allah ragga kuu alla ugu necab yahayo alaladu midka shadiidka ah weeyaan alkhasimu ee dooda badan midka dooda badan leh ee dooda ku daran ee isku adkeeya ee ra'yigiisa isku dejiya aan ka fuqin ee xaq iyo baatil wuxuu ku socdaba had iyo goor inay tiisa noqoto doona kaasuu ilaahay ugu necab yahay marka waxaa qofku inuu had iyo goor inuu ku dadaalo inuu xaqa raaco haddii laga helay iyo hadduu isagu hayaba xaqa ku dadaalo haddii la diido xaqi wadi lagu diido aanu waxba is adkaynine wuu iska dhaafo oo muxuu ahaaye maca salaama uu yidhaah baabu lqadaa'i biاlyamiini cala almuddacaa calayhi can ibni cabaasin radia allahu canhumaa ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal low yucطa annaasu bidacwaahum haddii dadka lagu siinayo sheegashadooda waxay sheegtaanba laysaga xukumaayo la siinayo ladacaa naasun dad baa sheegan lahaa dimaaa rijaalin rag dhiigood sheegan lahaa hanaloo dilo odhan lahaa dhiig bay naga qabaanoo waxbay saas baan ku yeelannay wa amwaalahum iyo xoolahooda xoolahoodaan sheegan lahaayo meelahaas aniga aleho waxaas intaas iga dhacayo waxaad ku leeyahay waxas dhihi lahaa hadda qofku wuxuu sheegan isaga xukumaayo laakiin maya qofka wuxuu doonta loo xukumi maayo oo waxaa laga rabaa qofka wax sheeganayaan isbaat baa laga rabaa kii kalena inu isdifaaco ayaa laga rabaa lakin اlyamiinu cala اlmudacaa calayhi dhaarta ayaa waxay dul saaran tahay qofka wax loo sheeganaayo ay dhaartu saaran tahay haddii marka qofku wax sheeganayaayo inuu sugto wixiisi aanu karin eh, xadiidkan marka intantada eh, xadiidkan ikhtisaar baa ku jira xadiidka qisadu ku yimidna oo kitaabkii kaleynu ku qaadanay qisada ibnu cabaas uu ku sheegay labadii gabdhood ee guriga wax ku wada tolanaya ee midood midda kale ay ku dhufanaysay mudciga wax ku tolanaysay ay gacanta kaga mudday oo iyado gacantii dhiigaysa ay soo baxday markaas ibnu cabaas loo keenay markaasu ibnu cabbaas intuu waaniyey oo xadiidkan kadiyo u sheegay ayay qiratay marka midii kale intan qidcada u dambaysana qaar baa isagana ka xadfan oo isna waa soo gaabisay riwaayadana waxaa weye lakin albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almuddaca calayhi markhaatigana waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya dhaartuna kolku eh, dukaas u waayo markhaati u waayo waxaa laga rabaa qofka wax loo sheeganayo qofka inuu isagu isdaafaco oo isberi yeelo laga rabaa baabu alqadaa'i biاlyamiini washaahid xukunka lagu xukumo eh, markhaati iyo dhaar muddacigu u dhaaranayo kolka muddaca caleyhigu uu dhaaranayo waa hadduu waayo marag oo dhan uu waayo eh, muddacigu uu waayo amaa muddacigu hadduu eh, marag nuskiisa uu haysto oo hal shaahid uu hayo isagaa kamilaya oo kii kale isagaa eh, dhaartiisa ku kamilaya meeshii laba nin looga baahnaa hadduu nin keliya haysto oo marag ah halkii kale meeshiisii dhaartiisaa gelayso marka isagaa dhaaranaya muddacigaa dhaaranaya ayb عن بن عabاasi رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qضىa byamiini وشhaahid rasuulka ilahi wuxuu wax ku xukumay dhaar iyo oo dhaartii muddaciga ah maaha muddaca caleyhiga muddaciga dhaartiisa iyo hal marag ah labadaasu wax ku xukumay baab laa yqضي الqاadي وhuwa غضbaan qaadigu yaanu wax xukumin isaga oo cadhaysan isagoo xaalad xun ku jira oo xaaladiisa nafsiyahi mustaqira ayna ahayn oo mxua tafkiirkiisa kolkaa saliim aanu noqonaynin aynaanu xukumin isagoo cadhaysan keliya ma marka axwaashii lamid ah oo dhan waa sidaasoo kale isagoo aad u cadhaysan isagoo aad u faraxsan isagoo aad u gaajaysan isagoo aad u ooman isagoo kulayl daran ama dhaxan daran yahay wax sidaas kale isagoo cabsanaya oo can cabdiraxmaan bni abi bakra qaala kataba abii aabbahay baa wuxuu u qoray wa katabtu lahu anigaana u qoray isagu waa ii yeeray yani fartan anigaa lahaa wuxuu u qoray ilaa cubaydillaahi bni abi bakra wiilkiisa kaleo cubaydullahi bni abi bakra la odhanayay waxaa saxaabigaas abubakra bakra nabilaah radia allahu canhu uu qoray warqad wiilkiisa kale cabdiraxmaana baana u yeedhiyo isagoo farta lahaa wa huwa cubaydullaahina qaadin bisijistaan beledkaa sijistaan layidhaha buu qaadi ka ahaa wuxuu u qoray marka anlaa taxkum yani an haadihi bmanaa ay weeyaano waa mufasira ay laa taxkum laa taxkum ha xukumin bayna اtnayni laba ha kale xukumin wa anta qadbaan adigoo caraysan adoo caraysan laba ha kale xukumin fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama yaquul laa yaxkum laa yaxkum axadukum bayna اtnayn wa huwa qadbaan midkiin yaanu laba qof kale xukumin isagoo caraysan ee dib ha u dhigo marka caradu ka baado oo marka uu maanta xaaladiisa ay u degto kolkaa waxaa xukumo baabun idaa xakama alxaakimu faijtahada faasaaba aw akhطa yani maada calayh qofka xaakimka hadduu xaqi ku dadaalo inuu sidii xaqa ahaa masaladan uga salgaaro sidii xaqaah u ku xukumo oo marka siday la noqoto inay xaqi taa u xukumo hadduu gafo iyo hadduu asiibaba muxuu helayaa can camr bn اlcaasi radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul in idaa xakama alxaakim xaakimku markuu wax xukumo faاjtahada uu dadaalo oo ra'yigiisa uu ka shaqaysiiyo oo sidii xaqa ahayd inuu gaaro uu ku dadaalo fa asaaba xaqi u asiibo falahu ajraan laba ajr buu leeyahay wa idaa xakama faاjtahada ثuma akhطأ falahu ajr hal ajr buu leeyahay kolba marka ajri la-aan ma aha ma ahaanayo kolba hadduu isagu xaqii ku dadaalay oo xaqii baad ku taagan tahay is leeyahay oo ijtihaadkiisii siduu gaadhsiiyey marka wax ku xukumo xataa cinda allahi hadduu ku gafo ilaah agtiisa macduur weeyaanoo wuxuu leeyahay ajar buu leeyahay kolkaas marka meeshii اجtihaad usuubata weeyaan ijtihaad wixii usuubada wey ijtihaad wixii usuubada waxaan nas lahayn meeshii aan nas sharciya oo waadixa ah aanu jirin kitaab ilahi iyo sunnata sunata rasuulkana alayhi الsalaatu wasalaam aan ku jirin kolkaas qofku marka inuu xaaladaas xaaladaha lamidka ahee nusuusta ay ku soo aroortay rasuulkii iyo saxaabadiisii iyo aqdayadoodii intuu yaqaano xaalada xaalad u eg oo uga qiyaasan kara intuu raadiyo marka tuu u maleeyo inay u dhowdahay intuu haleeshiiyo sidaa ku xukumo kaasaa laga rabaa laakiin meel nas sariix uu joogo ra'yigaygaan isticmaalayaa oo marka waa ijtihaadayaa oo nebiga alayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi maaya maxalu ijtihaad maaha kaas oo kale baabu اkhtilaafi اlmujtahidiina fi اlxukmi ayb laba qof oo mid weliba ijtihaadkiisa marka mujtahid uu yahay hadday iskhilaafaan ama wax ka badan baba suu noqonaya can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama qaal baynama imra'ataani macahuma bnaahumaa mar ay joogeen laba haween ah oo laba canugood dhaleeni la kala joogaan jaaءa di'bu yey baa yimid fadahaba bibni ixdaahumaa midood inkeedii buu qaatay faqaalat markaase waxay tihi haadihi tanaa tihi yani tii kalaa tihi lisaaxibatihaa inamaa dahaba bibniki anti wiilkaagii buu qaatay kani waa wiilkaygii tii weynayd ayaa wiilkeedii uu qaatay markaasay tii yareed ku leedahay wiilkaagii baa ku qaatay wiilkaygii waa kan wa qaalat اlأkraa inamaa dahaba bibniki fataxaakamaa ilaa daawuuda calayhi الsalaam nebi daawuud bay isula tageen faqaضىa bihi lilkubraa tii weyneed buu xukumay fakharajata calىa sulayman ibni daawuud calayhim asalaam sulaymaan ibni daawuud bay usoo baxeen yani kolkay ka soo baxeen maxkamadii daawuud ay ka soo baxeen bay sulaymaan oo khaalijka jooga la kulmeen faahbarataah way u warrameen u waraysta wuxuu yihi maadaa xakama lakumaa rasuulu llah nabiy llah markaasay u sheegeen faqaala markaasu wuxuu yidhi jiitunii bisikiin middi ii keena ashuquhu baynakumaa wuxuu yidhi horta wuxuu anaa dilla ii keeni lahaa sidaasi aan ahayn baan u xukumi lahaa markaasaa daawuud loo sheegay daawuud baa marka yidhi xukun aabihiisaa u dhiibay ma aha aabihiis wuxuu xukumay inuu isagu binafsihi u burinayo ma isaga sidaas aan ahayn baan u xukumi lahaa markuu yidhi ayuu muxuu ahay daawuud u dhiibay markaasuu kolkuu doodoodii dhegaystay ayuu wuxuu yidhi ii keena midi aan u kala jeexay inuu kala jeexana ma rabina marka inuu xaqa soo saaruu rabay marka taasoo kale waxba been la odhan maayo qofka hadduu iska dhigo waxaanu samaynaynin waa samaynaya uu yidhaaho isagoon samaynaynin oo kolkaana aan been u qasdaynina marka uu ka rabo inuu xaqiiqadii ku gaaro shay uu rabo inuu ka sal salgaadho inuu xaqiiqadiis ku ogaado uu rabo been la odhan maayo marka hadda sulaymaan isagoo ilmihii inuu kala jeexa aan rabin haddana waa kala jeexaya uu yidhi oo been buu sheegay maya faqaalat isuqraa ti yarayd baa waxay tidhi laa yarxamuka allah maya allaha kuu naxariiste huwaabu nuhaa waa wiilkeedii waa wiilkeedii waa u qirtay sooma waa u qirtay maca daalika ma raacaye iqraarteedii ma raacaye iyadii buu xukumayaa marka qofka hadduu wax qirto sida xaaladan oo kale oo laakiin dalaa-ishu ay ishaaraysa inaanay iqraartaas ku dhab ahayn ee wax kale ku ku xambaaray uu jiro sabab ugu ah iqraarkaas sariixa waxba lama raacaye araa'inta kale ee ka xoog badan ayaa la raacaya ayb middii weyneed waa iska aamustay waxmayna hadlin tii yarayd baa tihi ma ahayd kale jaxwa wiilkeeda iska sii markaasu wuxuu ka fahamay tan aamustay inayna wiilkeeda dhalin oo hadduu dhinto iyo hadduu noolaada aan kala jeclayn tantada marka tii wiilka dhashay wow iyadoo naag kaleba ha qaadatay inuu iska noolaado uun rabtaayo tii dhashay inay tahay faqadaa bihi lisuqraa tii yarayd buu qaala qaala abu hurayraa radia allahu canhu abu hurayra wuxuu leeyahay kelima lugawiya abuu marka intan tala dambe sheegaya sikiintaas iyo abu hurayra tacliiq ka saaraya kelimatu sikiintaa nebigu isticmaalay leey abu hurayra yemani buu ahaa nebiguna alayh sala sl xijaazi buu ahaa marka aqaalimta had iyo goor lahajaadkooda waa iskhilaafaan oo kelima qola lafdi ugu isticmaasho u kalaan lafdi ugu isticmaalaan markaasu wuxuu leeyahay wallahi in samictu yani ma samictu ma aanan maqal bisikiin kelimadaa sikiina ma aanan maqal qatu weligay ilaa yowma idin maalintaa mooyaane weligayba kelimadaa sikiina maalintaas igu horraysay buu leeyahay maa kunnaa naqulu ila almudya mudyaan inagu odhan jirtay inagu reer yaman haddaan nahay midida mudyaan nidhaahna mooy sikiin ma nidhaahno sikiin maalintaasaan maqlay buu tan oo kale waxaa la a marka oo sulaymaan daawuud siduu xukumay si aan ahan u xukumay midda kale iyadana qur-aanka ilah ku sheegay suuratu saad sooma ahayn wadaawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarf id nafashat fiihi qanamu lqowmi wa kunna lixukmin shaahidiin fafahamnaha sulaymaan mise waxay suurat alambiya suurat alambiyaa ayb ari baa muxuaha beer daaqay markaasaa sulaymaan la sulay daawuud baa loo keenay daawuud baa marka wuxuu xukumay arigiibu wuxuu xukumay intii beerta lahaa buu arigii qaata sulaymaan baa yidhi anigu si kalaan ku xukumi laha hadii la egtaanu markaas sulaymaan buu u dhiibay daawuud sulaymaan baa marka wuxuu xukumay inay qoladii beerta lahaayu uu arigii u dhiibay wuu ariga lahaana beertii buu dhiibay beerti beera buu yidhi konuuna arigii si hashta kusii isticmaala kusii intifaaca caanihiisa iyo suufkiisa iyo beertii markay soo gaadho arigu markuu daaqay siday ahayd markay soo gaadho walo walaba waxaagii qaado marka sidaasuu ku xukumay markaasu waa ka ilaahayna uu leeyahay fafahamnaha sulaymaan ay labadoodabana waa ammaana wa kullan aataynaa xukma wa cilma uu ilaah leeyahay marka hadday sida eh, muxuu laba mujtahid oo sidaasoo kale intay isu khilaafaan midkood musiib u noqdo midkii kalena muqta u noqdo labadiiba kolba hadday muxuu ahay mas'aladaasu mawduuc ijtihaad ay tahay iyaguna ahlulijtihaad ay yihiin labadiiba waa ammaanan yihiin labadiiba ilaah agtiisa ajri bay ku leeyihiin kii gafayna waa macduur kii kale mxuaha la waafajiyeyna marka isaguna waa ajri dheeraada buu leeyahay baab alxaakimu yuslixu bayna alkhusuum can abi hurayraةa radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ishtaraa rajulu min rajuli caqaara lah nin baa nin wuxuu ka iibsaday caqaar naguurtuu ka fawajada arajulu aladii ishtara alcaqaara caqaarta ninkii iibsaday baa wuxuu ka helay fii caqaarihi jaratan fiiha dahab hashuun dahab ku jiro ayuu ka helay hashuun dhulka ku duuganoo dahab ku jiro ayuu ka helay faqaala lahu aladii ishtaraa alcaqaar ninkii caqaarta iibsaday baa wuxuu yidhi khud dahabaka minii dahabkaaga iga qaado inama ishtaraytu minka alard dhulkun kaa iibsaday dahabka walam abtac minka dahab dahabka kamaanan iibsanine oo dahabkaaga anu dhulku kaa iibsaday wa qaala aladii ishtara alard kii dhulka iibsaday shara alarda kii dhulka iibiyeyna wuxuu yidhi inamaa bictuka alarda wamaa fiiha dhulkii wax ku jira baanu waa kaa iibiyey marka nin waliba waa iska ilaalinayaa waxaan xaq aanu lahayn inuu qaato iska ilaalinaya laba nin oo saalixiinay ahaayeen oo mutawarriciina ah fataxaakama ilaa rajuli nin bay isla tageen nin bay isla tageen u yidhi innaka laa xukum faqaala aladii taxaakama ilayhi ninkay isula tageen baa wuxuu yidhi alakumaa walad carruur ma leedihiin faqaala axaduhumaa lii gulaam wiil baan leeyahu midkoodii wa qaala alaaakharu lii jaariya kii kalena gabarh baan leeyahu yidhi qaal ankixu lgulaama aljaariya وأنfiquu عlى أnfusikmaa minhu وتصdqa wuxuu wiilkiiyo gabadha isu guuriya oo ka masruufa labadooda ka masruufa calaa anfusikumaa bay riwaayaan leedahay riwaaya kalen calayhima waati ahayd masaarifta arooska iyo maxaa ka bixiyo labadiinaa cilmood marka siiya xoolahaasi wey ayb oo ku sadaqaysta sidaas uu kala xukumay marka ninkaas baabu marka midkoodna gaar uguma xukuminayo ra'yi dhexdhexaad ah oo sulx maslaxa ah uu ku kala xukumay marka uu heli karaa qofka qaadiga ah ama xaakimka ee la isula yimid inuu sidaasoo kale arrin dhexdhexaad ahoo labadii qof wax isku haysatay midkoodna aanu gaar ugu xukumin ee labadoodiba ka dhaxaysa ay labadooda raalli ku noqdaan inuu ugu xukumo ku heshiisiiye yani عن زيد بن khالد الجuhني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاal alaa ukhbirukum bkhayri shuhadaa markhaatiyaalka ka ugu fiican miyaanan idiin sheegin alladii kii weeyaan ya'tii bishahaadatihi shahaadadiisa la yimaada qabla an yus'alaha intaan la su'aalin la yimaada kaas weeye khayru shuhadaa wax xaqa uu og yahay oo laysku haysto markuu arko qofkii yidhaaho aniga arrintaas la joogay markay dhacayso arrinku sidaas ahayd hebel xaqaa leh kaasaa ducadooda ugu wanaagsan kitaabu luqata luqata waxaa weeyaan baadida baadida xoolaha nool aan ahayn baa luqata la yidhaahaa xoolo nool hadday tahay daalla la yidhaahaa marka min aliltiqaad ayaa laga keeno waxa dhulka laga qaado weya wixii wax qof ka dhacay ee qof kale uu qaado dhulka ka qaado kaasaa luqata la yidhaahaa ayb baabu lxukmi fi luqata can zayd bni khaalidin الjuhaniyi radia allahu canhu saaxibi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal su'ila rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama can luqaطaةi الdahabi wاlfida waxaa la weydiiyey rasuulka ilahi can luqata baadidii baa la weydiiyey adahabi aw alwarid dahabka ahayd ama fidada ahayd yaa la weydiiye o bilaal baa weydiiyey radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yidhi icrif aqoonso wikaa ahaa xariggeeda xarigga fiishku afka kaga xidhan yahay aqoonso wacifaas ahaa weelkeedana aqoonso fiishka naftiisa aqoonso inuu qumaash yahay iyo inuu balastig yahay iyo inuu maqaar yahay iyo midabkiisu wuxuu yahay iyo si aqoonso uma carifhaa sanatan baafi hal sana baafi hal sana baafi fain lam tucraf haddaan la garanin oo wax sheegto aada weydo fastanfiqhaa maxaa nafaqayso yani ku isticmaal waltakun wadiicatan cindaka ammaanaha kugu ahaato ku intifaaco isagoo ku intifaaco laakiin ammaanaha kugu ahaato mar dambe yani qofka ilaaha uu soo baxo si fain jaءa طaalibuhaa ywma min adahri qofkii raadinaya hadduu yimaado maalin maalmaha ka mid ahun faaddihaa ilayh yani faadfacahaa ilayhi sii ayb wa sa'alahu saa'ilkii horaa wuxuu su'aalay weliba can daallati اlibili geela baadidiisuu su'aalay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa laka walahaa maxaa kaa galay adiga iyada maxaa idin kala dana dachaa ka tag faina macahaa xidaa'ahaa kabaheeday haysataa wa siqaa'ahaa sibraarkeeda haysataa taridu lmaa'a biyahay cabbaysaa kusoo arooraysaa cabbaysaa wa ta'kulu shajar geedkana waa daaqaysaa xataa yajidarahaa rabbuhaa ilaa qofka ilaah u ka helo ammaan bay iskaga noolaanaysaa waxba noqon mayso duurkeedana waa u foofaysaa biyahana waa ku soo arooraysaa xoog bay leedahay baallaha yaryar waa iska celinaysaa ilaa qofka ilaah daydaanayaa u helo aan waxba noqonaynin wa sa'alahu can shaah neefka arigaana waa weydiiyey daalat shaah yani neefka arigaa baadidiisa ariga baadidiisu weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi khudha fainamaa hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi qaado lanna ama adigaa qaadanaya ama walaalkaabaa qaadanaya yani qof kaloo muslimaa qaadanaya ama waraabaa cunaya waraabaa cunaya marka iyadu kole joogi mayso iyadu daciifa weeyaano mustaqniya an an can shaksin ma aha dad bay u baahanaysaa kolleyba qof ama qof kalaa qaadanaya ama bahal baa cunaya marka iyada marka geel iyada baadidiisa sidaasuu nebigu alayh salaa slam uu xukumay inaan la taabanin iska daayo oo duurkiisaas iska daayo ilaa qofkii ilaah uu ka heloodo saasay ahaan jirtay marka zamankii nebiga alayh salaa slam iyo abi iyo cumar iyo markaas iyo sadri min khilaafati cuhmaan sidaas iska han jireen geela baadiisa lama taaban jirin oo waxaa dhici jirtay kolka qaarkood geel duurkaa iska daaqayo oo fara badan oo isdaldalo oo inuu jiro qofna aanu taabanayn marka berigii cuثmaan ayaa marka saxaabadii ra'yi kale ay garteen oo xoolihii loo baqay xoolaha noocaas oo kalea loo baqay dadka damaa'irtoodii inay xumaatay oo dimadoodii ay fasaaday oo ay xoolahaas badbaadin waayaan baa looga baqay markaasaa si maslaxa ah kale baa la markaas cusmaan wuxuu hukumay in geela noocaas oo kale a ah in lasoo kaxeeyo suuqa la keeno oo la iibiyo lana diiwaangeliyo awsaaftiisii iyo siday ahaayeen in la qoro la iibiyo marka lacagtiisii loo hayo dadkii lahaa raadsinaya marka haddii la arko geel tilmaantaasi qofkii raadinaya la arko loo sheego oo la yidhaha geel sidaas aha waa lagu iibiyey waatan lacagtiisiina waa baabun fii luqatati alxaaj dadka xujaajka ah xoolaha ka luma can cabdالرaحman bni cثmaan albatiy التymiي radي allahu عanhu أna النabiya slى الlahu عalayه waslم nahaa can luqaطaةi اlxaaj xujaajta waxa ka dhaca qaadashadooda ayuu nahiyey nebigu alayه الsalaatu wasalaam markii muslimka xajka la isugu yimaado wixii xujaajta ka dhaca ee maal ah inaan laisku taabin faraha la saari ayb marka xujaajta keliya ma ahee xaramkaba xaramu maka hataa haddayna muusim alxaji aanu ahayn oo dadka sukaanu maka ah maal ka lumay iyo wax sidaasa la arko waa inaan la taabanin farhan isku saarin ilaa hadda qofkii qaadaay inuu weligii baafiyo mooyaane isagu tama laguma aqbalayo marka xadiidkii hore aynu soo marray xadiidkii zayd ibni khaalid aljuhani radia allahu canhu iyo xadiidka ubay ibni kacbi oo isaguna sidaasoo oo kale lamid ah waxaa weeyaan waa xaramu maka wixii aan ahayn xaramu maka wixii aan ahayn waa inta la baafiyo markii laga sabro laqusa sheega inta la waayo qofkii helay markuu ku isticmaalayaa kolkuu ku isticmaalay kadamba ah, mar dambe hadduu qofkii uu yimaado waa siinaya kolkaas laakiin xaramu marka qofkii qaada waa inuu weligii hayo weligii baafiya baabun fii iiwaai daalati fii man aawa daalata man aawa daalata fahuwa daal baadida qofkii soo xareeyaayo inuu isagu baadi yahay isaga naftiisu can zayd bni khaalidin الjuhaniyi radيa allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam anahu qaal man aawaa daallatan qofkii baadi soo xareeyaa oo xoolihiisa kusoo dhex daraayo fa huwa daallun isagaa baadi ah isagaa baadi oo jidkii shareecada ka lumay maa lam yucarif haddaanu baafinaynin haddaanu baafinaynin marka waa inuu muxuu ahay inuu qaato oo qarsado muxuu ahay usoo xareeyey weeyaan marka qofkii baadi xoolihiisa kusoo dhex darsada waa muxuu ahaye oo aan rabin inuu baafiyaayo dee qof xaraam u badheeray weeyaan saas uu leeyahay marka daalli weeyaan hadduuse marka inuu u xifdiyo qofki ilaahay oo u baafiyo uu doonayo marka taas baabu الnahyi can xalbi mawaashi الnaasi bغayri idnihim عن ابن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاal laa yaxlubana axadu maashiyata axadi ilaa biidnih qofna xoolo qof kale xoolihiisa yaanu maalin idankiisa la'aanta xoolo dadka la leeyahay geel iyo adhi waxay noqotaba idan la'aanta yaanu ku maalin qofna ayuxibu axadukum midkiin ma jecel yahay an tu'taa in loo tago mashrabatuhu maqsinkiisa mashraba waa waakaynu hadda ka soo marray xadiidkii cumar ee dheerahaynu ku soo marray oo muxuu ahay qol fooqahoo guriga dushiisa ka dhisan oo muxuu ahay xubuubtii iyo maqsan ay uga dhigan jireen baa mashraba la yidhaahaa in maqsankiisa inta loo yimaado fatuksara khisaanatuhu khizaanadiisa la jabsado fa yuntaqala dacaamuhu dacaankiisa la rarto miyuu jecel yahay qofna qofna miyuu jecel yahay idinkan beledka deganu in qof maqsankiisa inta loo yimaado la jabsado dacaalkiisa la dabdasho miyuu jecel yahay reebaadiyaha marka iyaga maqsinkooda waa candhada xoolahooda weeyaan fa inamaa taktazinu waxay u kaydisaa takhzinu waxay u kaydisaa lahum iyaga duruucu mawaashiihim adcimatahum xoolahooda candhadooda waxay u kaydisaa adcaamkooda u kaydisaa falaa yaxlubanna falaa yaxlubanna axadun maashiyata axadin ila bi bab iyaafa kitaabu diyaafa baabu lxukmi fi man manaca diyaafa qofka martisooriyada waa baadiha marka baadiha weeyaan magaalada uu qofku meel wax ka iibsada iyo ka helaayo iyadoo diyaafadeedu waajib ma aha laakiin meelaha baadiyaha ah dadka martida ah yimaada mxaa meel reer baadiyaha u yimaada waajib bay ku tahay inay sooriyeeyaan bab الحكم fi man manaca diyaafa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu anahu qaal qulnaa yaa rasuula allah innaka tabcahuna waadna dirtaa saraayadii iyo rusushii iuu diri jiray iyo waadna dirtaa adigu fananzilu biqowmin dad baan ku degnaa aan marti u noqonnaa falaa yaqruunanaa nama sooriyeeyaan famaa tara marka qofkii cid intu soo martay laga seexday aan la sooriyeynin way weydiinayaan xaqiisi aan la siinin xaq buu ku waajib weeya lan diyaafadiisaasu faqaala marka faqaala lana rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka ilaahay baa wuxuuna yidhi idaa nazaltum biqowmin haddaad dad ku degtaan fa amaruu lakum maa yanbagii lidayfi ay idiin amraanoo hala siiya nimankaa ay waxay sooriyadii martida ku habboonayd ee xilligaa la joogi iyo meeshaa la joogay iyo wax munaasiba ahoo macquula ay idin amraan faqbaluu ka aqbala ka qaata oo ka guddooma wax kale ku kallifina fain lam yafcaluu haddayna yeelinna faquduu minhum ka qaata xaqa dayfi aladii yanbagii lahu martida xaqeedii ku habboonaa ka qaata ha ku xadgudbina oo waxay muxuu ahayy wixii martisooriya loo yaqaanay wax ka weyn ha ka qaadanina muxuu ahay wax martisooriya oo macquula ka qaata xoog haddaad kaga qaadan kartaan iyo haddaad qabsadi kaga qaadan kartaan ayb mas'aladan marka waxay lamid tahay mas'aladii xadiidkii caaisha في qisati hind aynu ku soo marray ee nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ku odhan jiray ay kolkay weydiisay odagu masruufka nama siiyo oo nin bakiila weeyaan uu nebigu alayhi salaatu salaam ku odhan jiray ka qaado maalkiisa wax adiyo ilmahaaga idinku filan si macquula ah uga qaado marka qofkii qof xaq uu ku uu siin waayo siduu karo inuu uga qaato kol haddayna fitna ka dhalanaynin fitna ka dhalanaynin haddii marka uu ka baqayo in kolkaa tuugnimo loo qabto ama burcadnimo loo qabto lasoo dacweeye oo xukuumad markaan sharciga ilaalinayn intay meesha joogto isagiiba markaa darar ka weyn uu sii fulayo ma aha ayb markaas wuxuu xaq u leeyahay xaqiisii siduu doono inuu kaga qaato buu leeyahay ama xoog uu kaga qaato ama uu kaga qaato muxuha si uu kaga qaato waxtooye marka aanay noqonayn bab اlأmri bالضiyaafa عan abi shurayxin الkhuzaaciyi radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam الضiyaafaةu ثalaaثaةu أyaami martisooriyadu waa saddex maalmood saddex ilaa saddex maalmood ayay martidu xaq u leedahay ciddii ay la joogto ay xaq ku leedahay waajib ay ku tahay inay martisooriyeeyaan wa jaa-izatuhu yawmun wa layla habeen iyo maalin iyagu diyaafo ma ahe jaa-iza la yidhaha yani jidmarin isdhaafin habeenka uu kusoo dhaxsado meeshaas inuu hadduu habeenkaas iyada jaa-iza lagu magacaabayo wixii marka habeenkaas oo wixii ku jidmari lahaay ay isku dhaafin lahaay inay siiyaan عن أbي شhريح الخزاaعي رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الضiyaaفة ثaلاثة أياam martisooriyeyntu waa saddex maalmood wa jaa-izatuhu yowmu wa layla jaa isdhaafintiisuna eh, waa maalin iyo habeen walaa yaxilu lirajulin nin uma banaano muslimin oo muslima an yuqiima cinda akhiihi walaalkiis agtiisa inuu joogo xataa yu'himahu ilaa u ka dambaajiyo ilaa u ka dambaajiyo yani dembi sabab ugu noqdo inuu xanti iyo inuu iska eriyo ama ku qayliyo oo maxaaye taba isagu ugu noqdo mxahay uma banaana xaaraan bay ka tahay qaaluu markaasu wuxu ya rasuula allah wa kayfa yu'himuhu siduu dembaajinayaa qaala markaasu wuxuu yidhi yuqiimu cindahu walaa shay'a lahu yaqriihi wuu la joogay isagu waxa ku soo horeeyey aan haynin buu la joogayaa markaasuu sabab ugu noqonayaa dembi sabab ugu noqonayaa inuu qalbi xumaado inuu xanto inuu muxuu ahay ama uu dirqiba ku saaro baabu lmuwaasaati bifuduuli lmaal muwaasa yani musaacada qofku inuu qof kale caawiyo oo muxuu ahay naftiisa oo kale kale mid uu dhigo naftiisa kusoo daro oo wuxuu naftiisa u isticmaaliyo wax ka siiyo kaasaa muwaasaha la yidhaahaa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal baynamaa naxnu fii safarin maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam mar aan safar ku jiray rasuulka ilaahi aan la jiray id jaaءa rajulu nin baa yimid calىa raaxilatin lahu halkiisa saaran ayaa yimid qaala abu saciid wuxuu yidhi fajacala wuxuu bilaabay ninkii yusarifu basarahu indhihiisa inuu meermeeriyo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix dadku firfiranaya bal wuxuu garto oo aanaysto oo muxuu ahaay oo isaga rafiiq ka dhigto oo uu ku dego inuu raggan musaafiriinta ka helo nin qariib oo marka wuxuu ahaa markaan wax sahayn aan wadanin buu ahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay yaa wuxuu yidhi man kaana macahu fadlu dahrin qofkii gaadi deeraada haysta falyacud bihi calaa man laa dahra lahu ha kula noqdo yani wax ka siiyo qofkaan gaadid lahayn waman kaana lahu fadlu min zaadin qofkii haysta sahay dheeraada haystana falyacud bihi calaa man laa zaada lahu kula celiyo qofkii aan sahay haysanin u celiyo oo wax ka siiyani qaala abu saciid wuxuu yidhi fadakara min asnaafi اlmaal maa dakar xoolaha anwaacdoodii wax ka sheegay wix uu sheegay qofkii waxa dheeraada ka haystaa qofkaan haysanin wax ka siiyo qofkii sidaas u tirtirinaya marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam xataa ra'aynaa ilaan ka ictiqaadinay annahu laa xaqa liaxadi mina fii fadlin inaanu qofna aanu xaq u lahayn wixii dheeraadka ah ee dheeraadka istijaajadiisa ka ah inaanu xaq u lahayn inuu haysto ee waajib ay ku tahay inuu dadka kale wax ka siiyo ilaa aan ka malayn marka kolkaas waxa xaalad waqtulixtiyaaja markay jirto sax weeyaan kolkii xaalatu dhibaata ay jirto marka la abaarsaday iyo sidaasoo kale dad muxuu ahaye cadow uu dhacay oo maalkoodii iyo xoolahoodii kasoo qaxay iyo markay jiraan beledka ay beledka ay soo galaan dadkooda waxaa waajib ku ah inay dadkaas maalkooda wax ka siiyaan oo qofna wax dheeraada aanu kala harin iyagoo dadkii walaalihiisa sidaas oo kale ah ay dhibaataysan yihiin laakiin qofkii marka xaalada caadiga ay tahay qofkii marka wixii eh, maalkiisa wixii dheeraad aha inuu haysto waa leeyahay kol xuquuqdii waajibaadka ka bixinay xadiidkan kada iyo xadiid lamida ah waa xadiid ay usoo deliishan jireen kuwa kuwa hanti wadaagba waxyaala jiray oo taamiimka maalka dadka inay la wareegaan iyo sabab uga dhigan jireen mana aha taas kan oo kale marka daliiluma nebiga alay sala slam darqi kagama qaadi jirin dadka iyagu gubaabin jiray dadka iimaankooda xoojin jiray nebiga alayh isalaatu wasalaam walaalnimadii iyo quwadii iyagu ku beeri jiray marka iyagaa maalkooda mxu ahay walaalahooda wax ka sii jiray oo tabaruc siina laakiin iyagu marka waxay u deliishanaya inay dadka eh, xoolahooda intay kala wareegaan ayna dadka kuwanka kale fuqarada leeyihin iyagaan siinaynaana ayna wax kuman ka siinin iyagu waa madaxdii iyagu ay ku noolaadaan bab اlأmri bijamci اlأزwaadi idaa qallat wاlmuwaasaatu fiiha dadka musaafiriintaas ahayd hadday ka yaraato in laisu ururiyo meel la isugu geeyo oo markaasi siman loo qaybsado عن إyاس بن سلمة radia allahu can abihi radia allahu canhu aabihii waa salamatu bnu lakwac radia allahu canhu marka wiilkiisa iyaas aaba wuxuu ka warinaya radia allahu can eh, abihi radia allahu canhu qaala kharajnaa maca rasuuli llahi salى allahu alayhi wasalama fii gazwa faasaabanaa jahdun yani mashaqa eh, gaaja nagu dhacday gaajo jahdi daalkana gaajo eh, waa la yidhaahaa jahdi waa la yidhaahaa socodka iyo camalka iyo waxyaalaha daalka laga daalo jahdi waa lagu magacaaba gaajadana jahdi waa waxa la wixii qofka dhibaba jahdi waa la yidhaahaa bifatxi ljim yani jahdi ayb xataa hamamnaa an nanxara bacda dahrina ilaa aan kaga haminay inaan qalanno gaadiidkaygii qaarkii gaadiidkaygii inaan qalanno inaan kaga haminay ayb fa amara nabiy marka waaba ka idan qaatay nabiga calayhi isalaatu wasalaam markaasu u idinay markuu idinay ka dambow buu cumar la kulmay nimankii markaasuu yidhi markaa ha yeelina oo markaasuu nebigu uyihi wuxuu yidhi yaa rasuul allah hadday gaadiidkooda qashaan maxay gaadiid ka dhiganayaan see u noolaanayaan saxrahankada ugu noolaan karayaan saxidooda intay isu soo ururiyaan ilaah u bari ilaah inuu muxua baraka geliya su sidaasuu qaatay marka nebigu alayh salata ra'yigaasuu qaatay fa amara nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa amar ku bixiyey fa jamacnaa waxaan soo ururinay mazaawidana mazaawid waa jamcu miswad weelka sahayda lagu qaato yaa miswad la yidhaaha sahayaha iyagii weelashii aan sahayda ku wadanay aan isu soo ururinay fabasطnaa lahu niطcan harag baan u fidinay aan ku ururinay faاجtamaca zaadu اlqowmi calى الniطci sahaydii dadka ay jeeshka dhanaa sahaydiisii ayaa waxay isugu soo ururtay harag hal harag wax lagu fidee buu noqday qaala fatطaawaltu liaxzurahu kam huwa waan isdheereeyo markuu qoortaan taagay waan hanqaloocsaday inaan qiyaaso liaxzurahu yani aqiisahu inaan qiyaaso kam huwa intuu dhan yahay intuu dhan yahay saadii jeyshka dhan laisu soo ururiyey baan qiyaas isdhelin faxasartuhu waxaan ku qiyaasay karabdati alcanzi rifadhigeed rifadhida qadarkeed ayaan ku qiyaasay ayib waa gaswatu tabuk weeye gaswatu tabukna colka aad buu u fara badnaaye soddon kun bay ahaayeen soddon kun oo nin sahaydoodii wuxuu salamata bn alakuca radiallahu canhu ku qiyaasayaa rifadhida rifadhida qadarkeeda wax dhan toban nin toban haqmaata inaan u dhargiyan baa soorowday ayib wa naxnu wanaxnu arbaca casharata mia waxaan ahayn toban iyo afar boqol baan ahayn kun iyo afar boqol baan ahayn kun iyo afar boqol baan ahayn waxay suurooday inay ahayd qaswat xudaybiya xudaybiya intaas dadku dhammaayeen qaala faakalnaa xataa shabicnaa waan cunnay ilaan ka dharagnay uma xahawnaa jurubanaa jiraabiyada iyadii baan marka haddana ku gurannay oon buuxinay fa qaala nabiy llahi sala allahu alay wasalam nabigu ilaahay baa wuxuu yidhi fahal min wadu biyo lagu weysaystaa ma jira qaala fa jaءa rajulu nin baa wuxuu la yimid oo keenay biidaawatin lahu fiiha nuطfa idaawa waxaa la yidhaha weel jildi ahoo qadar qadar ma yatawada'u bihi linsaan mxuah jildi ka samaysan oo mid lagu weyse qaata ayaa la yidhaahaa idaawa iyo midhara ba la yidhaahaa fiiha nuطfa yani ma un qalil biyaha yar ayaa nuطfa lagu magacaaba biyaha yar wax kastaba ahaadeen biyaha mxu aha menidi laga abuuro nuطfa waa ka la yidhaaho biyaha kale la cabana hadday wax yar ay yihiin iyagana nuطfa la yidhaahaa wixii yar ee kale ee shay kale biyo aan ahayn isaga waa nuطfa waa ta laakiin nuطfa kol haddii la yidhaha waa biyahaya wax yaroo biyihii weel uu ku jiro ayuu ninkeenay ayb fa afragahaa fii qadaxin wuxuu ku shubay weel buu ku shubay fatawada waan ka weyse qaadanay kullunaa dhammaantanna nudaqfiquhu daqfaqatan annagoo shubayna xoog u shubayna kolkaan weyse qaadanayna aada u shubayna aan weliba aan tatashiilaynin ayaana ku weysa qaadanay arbaca casharata mi'a afar iyo toban boqol anag yani kun iyo afartii boqol waa kulligii weysadii yarta ahayd ku weysa qaadanay anagoo weliba eh, aada u shubaynay kolkaan ku weysa qaadanay isu shubay qaala uma jaءa bacda dalika tamaaniya sideed qof baa yimid intii lagu weysa qaatay ka dambow faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen hal min tahuur lagu tahaaro qaataa ma haysaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam faraqa alwudu waa dhammaaday weyse qaad biyihii lagu weyse qaadanaya waa dhammaadeen kitaabu اljihaad baabun fii qowlihi tacaalى walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata wa dikru arwaaxi الshuhadاء can masruuqin qaal sأltu cabdالlahi bna mascuudi radي allahu canhu can hadihi اlآaية aayaddan tadaan waraystay cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءun cinda rabbihim yurzaquun aayaddaasaan weydiiyey qaala amaa inaa qad sa'alnaa can dalik arrintaadi waraysanaysa annaguna waan su-aalay rasuulka ilahi baan weydiinay faqaala markaasu wuxuu yidhi arwaaxuhum fii jawfi طayrin khudrin lahaa qanaadiilu mucallaqaة biاlcarsh arwaaxuhum naftoodu nafahooda dadkaa shahaadada nafyaalkoodu fii jawfi طayrin shimbir calooshood bay ku jirtaa khudrin oo cagaaran lahaa qanaadiilu oo faanuusyaale mucallaqatun suran bilcarshi qanaadiil faanuusyo ka soo lalmada muxuu ahay carshiga ka soo lalmada shimbiro guri u yaho halkaa ku hoyda yani mxu ah, ahay eh, eh, calashooda ayay ku jiraan eh, tasruxu daaqda min aljannati jannada daaqda xaysu shaad meeshay doonto ka daaqda uma taawi kusoo dheelmata ilaa tilka alqanaadiil qanaadiishaas faawaanistaas kusoo dheelmata oo guri u noqoto halkaas habeenkii joogto kolkii soo dheragta halkaa timaada kuwa calooshoodai ku jiraan ayb faطalaca ilayhim rabbuhum iطilaacatan rabbigood baa mar soo eegay soo eegay faqaala markaasu wuxuu yidhi hal tashtahuuna shay-an wax ma rabtaan waxaan idin siiya ma rabtaan ayuu rabbi ku yidhi qaaluu markaasay waxay idhahay ayu shayin nashtahi maxaan rabaynaa wa naxnu nasruxu min aljannati xaydu shi'na annagoo jannada ka daaqayna meeshaan rabna ka daaqayna maxaan noo hadhay oon rabnaa oo oh. naga dhiman ayb fafacala dalika bihim ثalaaثa maraatin saddex goor buu sidaa ilaah u yeelay saddex goor buu midba kulsa u weydiiyey sidii dan ugu jawaabeen falamaa ra'w annahum lan yutrakuu min an yus'aluu inaan laga daynaynin su-aasha inaan laga daynaynin markay arkaan qaaluu waxay yidhaaheen rabbanaa nuriidu an tarudda arwaaxana fii ajsaadina inaad ruuxda yadii jidhkayay ku soo celisaan doonaynaa xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhraa ilaa mar dambe nala dilo kolkay arkeen shahaadadii ajirkay leedahay yay markaa taa taabaniyeen mar inaad naftii nagu soo celiso adduunkii noo celiso mar raba aan dagaalano mar naba haddana nala dilo ayb qof jannada intuu galo intuu dhintay jannada galo oo in adduunka lagu soo celiyo jeclaan lahaa ninkaa keliya ka jira shahiidka isaguna wuxuu u jeclaan lahaa waxaa weeyaan inuu mar laba intuu dagaalamo la dila buu jeclaan lahaa ma adduunyada inuu ku noolaado ma aanu qof kale oo adduun waxa lagu celiya odhan lahaa kaasaa ka jira falamaa ra'aa markuu arkay an laysa lahum xaajatun turikuu inaanay dan kale ayna lahayn markuu ogaaday rabbi ayuu iska daayay baab fi abwaabi baabun ina abwaaba aljannati taxta dilaal الsuyuuf can abi bakr bni cabdillaahi bni qaysi can abiihi cabdullahi bnu qays waa abu muusa alashcari cabdullahi bnu qays abu muusa alashcari weeyaan marka abubakrigaas waa abu bakr ibnu abi muusa alashcari qaala samictu abi aabbahay baan arkay abu muusa alashcari radia allahu canhu wa huwa bixadrati alcaduwi cadowgi isagoo horjooga is hor joogaan oo muslimiinta ee futuuxaadkii ka qayb gashay ayuu ka mid ahaa abu muusa alashcari radia allahu canhu marka jeeshku ka madax yahay iyo jeeshka cadowga oo maxaa iska hor yimid ayuu khudbaynaya oo jeeshka u gubaabinaya yaquulu isagoo le baan maqlay abu muusa radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina abwaaba aljannati taxta dilaali siyuuf muxuu ahay jannada albaabadeedu waxay ku hoos jiraan seefta xarkeeda neefaharkooda ku hoos jiraan yacni jannada waxaa lagu galaa in la dagaalamo oo marka dagaalkaas wax lagu dilo ama lagu dhintaa jannada lagu galaa faqaala rajulun ninbaa wuxuu yihi rathul lhay a oo hay-adiisu ay xun tahay qof iska liito oo tacbaan oo dharkiisa iyo dhirkiisa iyo tacbaan ay yihiin ayaa hadalkii maqlay faqaala markaasu wuxu uhi yaa abaa muusa anta samicta rasuula allahi sala allahu alay slam yaquulu haada ma adigaa rasuulka ilahay isagoo sidaale ka maqlay qaala nacam haa buu yidhi abu muusa qaala wuxuu yidhi abu bakr bn abu muusa wuxuu yidhi farajaca ilaa asxaabihi rufaqadiisii buu ku noqday ninkii sidaas ahaa uu macasalaamaynaya fa qaala markaasuu yidhi aqra'u calaykum asalaam salaam baan idin soo gaarsiinaya yani maca asalaam uma kasara wuxuu jebiyey jafna sayfihi sayftiisa galkeedii ayuu jebiyey sayfta galkeeda laba qori oo dhinacyada laga geliyo oo markay idinta korka laga dahaaro kaasaa jafniga laga wada seefta galkeedii buu jebiyey inaanu marka seeftiisa galbaba gelinin ilaa uu ku dhinto uu iyadu saw u galla uun ku dagaalamo uu rabaa faalqaahu waa tuuray jafnigu uu tuuray uma mashaa bisayfihi ila alcaduw fadaraba bihi xataa qutil baabu targiibi fi ljihaadi wa fadlih can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam tadamana allahu liman kharaja fii sabiilihi ilahay wuxuu u qaaday wuxuu u damaano qaaday ilahay qofkii u baxa fii sabiilih laa yukhrijuhu isagoonu bixinaynin ilaa jihaadun fii sabiilih ilah baa le isagoo aanu qofkaa bixinaynin ilaa jihaad fii sabiili jihaada mooyaane wax kale qaniim aad heshid iyo mansab aad heshid iyo ha lagu ammaanay iyo ha lagu arkay iyo ha lagaa sheeg sheegiyo waxba aan lahayn iyo wa iimaanun bi rumayno aanigu rumaynayo wa tasdiiqan birusulih rusushayda rumeyn uu ka rumaysanayo oo warkay sheegeenoo fadaaisha jihaadkay ka warrameen uu ka rumaysanayo qofkii sidaas u baxa fa huwa calaya daaminun ilaah baa wuxuu fa huwa calaya daaminun yani duu damaanin u damaanad le weeyaan damaanad xagga ay ka haysta weeyaan muxuu damaanad iga haystaa an udkilahu ljanna inaan janno geliyo aw urjicahu ama aan soo celiyo ilaa maskanihi aladii kharaja minhu gurigiisuu ka baxay aan ku soo celiyo naa'ilan isagoo helay maa naala wuxuu helo min ajrin aw haniima ajr iyo haniima ama isagoo saalim ah inaan soo celiyo oo kolkaa ama ajr wata ama haniimo wata ama ina intuu dhinto aan jannada geliyo marka kol laba khasaari labadaa midkood midkoodba ilahay damaanada uga haystaa qofkii niyadaas laakiin niyadaas u baxa weeyaan qofkii dagaal aado oo dhan oo ku dhinta ma wala waladii nafsu muxamadin biyadih maa min kalmin yuklamu fii sabiili اllah min kalmi yani jarxin ma jiro dhaawac la dhaawacaa fii sabiili اllah qof lagu dhaawacaa ma jiro ilaa jaa hadduu jirase jaa wuu yimaadaa yowma alqiyaamati ka hay-atihi xiina kulim markii la dhaawacay xaaladii uu ahaa kolkii dhiiguu ka qoyanaa siduu ahaa isagoo abuu yimaadaa lownuhu lownu damin dhiiggiisu waa dhiig midabkiisu waa midab dhiig wa riixuhu riixu miskin muxuu ahaay caraftiisuna waa caraf miski wاladii nafsu muxamadi biyadih lowlaa an ashuqa calى lmuslimiin haddii aanan ka baqaynin inaan muslimiinta dhibo maa qacadtu ma aanan fadhiisteen khilaafa sariyatin yani khalfa sariyatin sariyad dabadeed ma aanan fadhiisteen taqzuu fii sabiili اllahi abadan sariyad duulaysa oo jihaad fii sabiili llahi aadaysa weligay ma aanan ka hadhaynin mid alla midii baxaysaba waan waan raaci lahaa haddaanan muslimiinta dhib uga baqaynin walaakin laa ajidu sacatan faaxmiluhum heli maayo waa saanimo yani maal iyo maxaaye yusri aan ku qaado oo gaadida iyo sahay heli maayo walaa yajiduuna sacatan iyaguna saco heli maayaano waxay sahay iyo gaadid igu soo raacaan iyaguna ma helayaan wayashuqu calayhim waxaana dhibaaya an yatakhallafuu canii inay iga dambeeyaan aniga oo baxay inay iga haraanna dhib bay ku tahay anna waxaan gaadid uga dhigo ma hayo iyaguna waxay gaadid ka dhigtaan ma hayo marka dhibkaas muxuu haddaan ummaddayda uga baqaynin jeesh alla jeeshkii baxayaba waa raaci lahaa waladii nafsu muxammadin biyadih lawadidtu an aqzuwa fi sabiili illah uma eh, fauqtal uma fa uqtal uma aqzuwa fauqtal ilaahay nafta muxamed gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee waxaan jeclaaday inaan duulo fii sabiililah aan ku duulo oo lay dilo haddana maxaa la soo neelooyo haddana laydi saddex goor uu nebigu alayh salatu wasalaa siday shuhadadiiba xadiidkii ibnu mascuud aynu ku soo u tamaniyeen sidaas kale buu nebiguna alayh salatu wasalaam isagoo nool u tamaniyey in hadba laydilo oo laysoo nooleeyo laydilo saasaan jeclaan lahaa buu leey baabu rafci darajaati alcabdi biljihaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaal ya aba saciid man radya billahi rabba وبالإسلام dينا وبمحمد نبيا وجبت lah الجنة sidaasuu yidhi نبgu عalيه الصلاaةu وaسلام أbu سعيid buu ku yidhi qofkii ilaahay rabbinimo raalli uga noqda oo ilaah kale uu ku doorsanaya aanu jirin islaamkana diinnimo raalli uga noqdo wax diin oo ku doorsan lahaa ayna jirin muxamedna calayhi salaatu wasalaam nebinimo raalli uga noqdo oo nebi kaleo ku doorsan lahaa oo yaa nebi hebel ummaddiisa kaa dhigay iyo dhehi lahaa aanu jirin janna u waajibta buu nebigu calayhi salaatu wasalaam facajiba laha abu saciid abu saciid baa la yaabicin waa u bogay abu saciid faqaala markaasu wuxuu yidhi acidhaa calaya yaa rasuula allah igu soo celi hadalkan mar kale iigu soo celi fafacala waa yeelay nebiga alayh salaatu wasalaam uma qaala markaasuu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam wa ukhraa mid kale mid kalena waa kuu sheegaya yarfacu allahu biha alcabda mi'ata darajatin fi ljanna ma bayna kuli darajatayn kama bayna asamaa'i waalard qaala wamaa hiya ya rasuul maxay tahay middaasuna ilaahay boqol darajadood oo midii darajaba inta cerkiga dhulka udhaxaysa ay la eg tahay cerkiga dhulka inta udhaxaysana shan boqol oo sannadood masaafo mm, loo socon lahaa weeyaan halkii darajaba markaas intaasay la eg tahay ayib shan boqol markii lagu dhufto mxuaha boqol lagu dhufto meeqay noqonaysa ya ayib shan boqol oo kun ah. maa halkii marka intaasu ku helayaa ninkii mxu aha qaal aljihaadu fi sabiili اllah aljihaadu fi sabiili اllah waa jihaadka fi sabiili اllah ee taa lagu helaa marka baabu afضل الnaas afضل الnaasi almujaahidu fi sabiili اllahi binafsihi wa maalihi عن أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه أنa رaجuلا أtى النبya صلى الله عليه وسلم faqاal أy الناasi أفضل dadka kee ugu fiican ayuu weydiiyey oo ugu أجri badan yani faqaala rajulu yujaahidu fii sabiili اllahi bimaalihi wa nafsihi kaasaa ugu ajri badan qaala uma man haddana kee ku xiga qaala mu'minun fii shicbin min ashicaar shicb waxaa la yidhaahaa meesha laba buurood udhexaysa yaa shicbi la yidhaahaa nin mu'minahoo degan muxuu ahaaye meel laab ahoo gol degan yacbudu allaha alla caabudaya rabbahu rabbigiisa ah caabudaya wayadcu nnaasa min sharihi dadkana sharkiisa kala fogaanaya idinku waxyeelaynin kaas ugu fiican waa aakhiru zamaan markay noqotay markaa jamacadku ixtisaadaan markaasay cusilada ay fiican tahay iyo qofku dadka intuu ka dhaxbaxo gaar isaga dego oo meel ah, waxoogaa beera meel intuu ku samaysto iyo waxoogaa xoolaan uu iskaga noolaado uu dadka iskaga dhexba fasaadkoodii waxyaala iskaga dhexba kolkaas bay marka cusilada sugantay marka ninkaasaa marka kusoo xiga baabun man maata walam yagzu walam yuxadid bihi nafsahu qofkii dhintay isagoon jihaadna gelin weligina aan niyeysanin oo jihaad gashid aan niyeysanin xumaha uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man maata walam yaqzu walam yuxadid bihi nafsahu qofkii dhintay isagoo aan duulin naftiisana weliga aan ugu sheekaynin duulaan maata wuu dhimanayaa calaa shucbatin min nifaaqin qayb oo munaafiqnimo ka mida ah isagoo ku jirto ayuu dhimanayaa marka munaafiqnimada waxaa lagaga baxayaa oo dhan lagaga baxayaa inuu qofkii marka jihaadka ka qayb galo amuu niyeysnaado hadday kusoo marto duruuf galada lagala dagaalanto inaad maxaad ka qayb gashid weliguu qalbiga ku hayo qaala cabdullahi bnu lmubaarak cabdullahi bnu mubaarak xadiidka warinaya wuxuu yidhi fanarىa أna dalika kana calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam waxaanu aragnaa nala tahay arrintaasu inay berigii nebiga alayhi salatu slam ku khaas ahayd taasaanu aragnaa waa ra'yigiisa marka cabdullahi ibn lmubaarak radi allahu canhu caalim min culamaai almuslimiin weeyaan laakiin maaha ra'yigiisa um isaga weeyaan mooyaane ma aha waxba wax khasisayaa ma jiro hadiyo goor qofku waa inuu jihaadka eegan u ahdo naftiisa marka uu diyaariyo oo mar alla markii muxaa u arka meel gaalihii muslim ay ku dagaalamaysaba inuu ka qayb galo uu rabo niyana waa inuu ku haysto baabu fadli الجihaadi fi اlbaحri عan أنس بn maliki radي allahu عanhu qaal أنس بn maliki radي allahu عanhu ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم kaana ydkl عalى أmi xaraami binti milxaan waa habaryarti hooyadiisu waa umu sulaym binti milxaan tanuna waa umu xaraam binti milxaan yuu u geli jiray fatudcimuhu markaasay cunto siin jirtay marka uu ziyaaradeedu badin jiray wa kaanat ummu xaraamin taxta cubaadat bni saamit cubaadat bni saamit baana qabay fadakla عalayha rasuulu llahi salى اllahu عalayh waslama yowman maalin buu u galay faطcamathu cuntay u keentay uma jalasad way fadhiisatay taflii ra'sahu iyadoo madaxiisa u feerfeeraysa ayay fadhiisatay marka maxramiyaana ka dhexaysay oo habaryartiisa hridaacdii habaryer ugu ahayd ayb fanaama rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam waa seexday rasuulka ilaahi uma istayqada wahuwa yadxak isagoo qosl ayuu soo toosay qaalat markaas waxay tidhi umu xaraam faqultu maa yudxikuka ya rasuula allah maxaa kaa qoslinaya rasuulka ilaahayow qaala naasu min ummatii curiduu calaya guzaatan fii sabiili اllah waxaa iga qoslinaya dad ummadayda ka mid ahoo la ii bandhigay oo lay tusiyey iyagoo duulaya oo fii sabiili llahi ku duulaya yarkabuuna oo koraya habaja hada albaxri yani dahara hada albaxri wasatahu badda dhabarkeeda koraaya oo dooniya saaran mulukan cala alasira ow mila almuluka cala alasira shaka ayuhumaa qaal yashuku ayuhumaa qaal midkuu yidhi buu shakeeyey raawigii raawigii baa wuxuu shakeeyey inuu yidhi boqorro sariira saaran boqorro carshigoodii saaran iyagoo abaa la itusay mise wuxuu yidhi boqorro carshigoodii ku fadhiya sidoodii oo kale iyagoo abaal la itusay ayb marka mxua dooniyahay saareen iyg iyaba boqoro saaran sidoodoo kale aan xaaladooda sida ilahi agtooda ugu wanaagsan tahay baa markaa loogu maselay nebiga alayh isalaatu wasalaam faqaalat markaase waxay tidhi qultu yaa rasuula allah udcu llaha an yajcalanii minhum inuu dadka ilaahay ugu daro ii bari ilaahay fadacaa laha waa u bariyey uma wadaca ra'sahu fanaama madaxuu dhulka haddana dhiga waa seexday uma stayqada wahuwa yadxak isagoo qoslayu marnaba haddana soo toosay qaalat faqultu maa yudxikuka ya rasuula allah qaala naasu min ummatii curiduu calaya guzaatan fi sabiili اllah sidii hore kale qaala kama qaala fi lula sidii markii hore siduu yidhi oo kaleba haddana yidhi yrkabuna tabaj hada اlbaحri mulukan calى اlasr aw mil اmuluk calى asr qaala qaalat umu xaraam ba waxay tihi faqultu ya rasuula allah udcu llaha an yajcalanii minhm qaala anti min alawaliin kuwa u horreeyaad adu ka mid tahay dufcda u horraysa yaad ka mid tahay farakibat umu xaraamin bintu milxaan albaxra fi zamani mucaawiya bikhilaafati mucaawiya ayay badda muxaa jeish badda ku duulaya oo badda cad badda cad baxr alabd bilmutawasit oo jaziiro jazurtaa ka mid ah inay qobras ahayd iyo inay rodis ahayd labadaa middood ay ahaayeen laba jaziiro isku dhadhow badda cad ku taal muxuu ahaye fasuricad kolkay baddi ka baxeen markay jaziiradii ay u baxeen marka baqal ayay kortay oo ninkeedii cubayd ah, ibnu saamid la socday baqal buu saaray fasuricad can daabatiha daabadeedii baa laga riday daabadii bay ka dhacday xiina kharajat min albaxri badda markay ka baxday fahalakad waa dhimatay marka jihaadka dhexdiisii bay ku dhimatay marka dufcadii u horreysay ee bad ku duusha ee ummadantada ka mida ayay ku jirtay baabu fadli الribaaطi fi sabiili الlah can salmaana radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama yaquul ribaaطu ywmi wa leyla ribaaط iyo muraabaطa macnaheeda asalku waxaa weeye fardaha la xidho ee dagaalka loo xidho oo heegan loo ahaado marka dagaalka in heegan loo ahaado xuduudda ilaalinta la ilaalinayo iyo kuwaas baa ribaaط lagu magacaaba ayb ribaaطu ywmi fi sabiili اllahi khayru min siyaami shahri wa qiyaamihi bil soonkeed iyo salaadeed uu ka ajir badan yahay hal maalin a waardiyaheed qofku xuduudda gaalada lais hor jooga uu fadhiyo oo halkaas marka heegan dagaal hadday gaalada soo qaadaan inuu ka qayb galo kaasaa ka ajir badan waman maata qofkii wain maata hadduu dhintana ribaadka uu ku dhintana jaraa calayhi camaluhu aladii kaana yacmaluhu camalkiisi uu samayn jiray baa weligii u soconaya weligii muraabid fii sabiili llahi isagoo ah baa u soconaya wa ujriya calayhi risquhu risqigiisiina waa loo socodsiinayaa marka risqigiisi aakhiro inta uu barzakha joogo buu cunayaa wa umina alfutaan fidnowadayaashana waa laga ilaaliya kuwa wax waa laga aamingeliyaa marka futaantaa la sheegayaayo malaa'igta muxuu ahay eh, malaa'igta su-aalka qabriga ku su-aalaysa waa suurowda inuu yahay inuu shayaaiinta uu yahayna waa suurooda oo shayطaanku marka qofka wuu sakaraadayay iyo buu isku daya inuu fitneeyo kuwaasna waa ka nabadgelayaa malaa'igtaasna marka waa ka nabadgelaya sharkooda imtixaanaysa qabriga ugu imaanaysa marka eh, waa qof nool oo risqigiisi cunaya walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh